بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد البدل عشر كين اللي هي كنتناد وحين كبلا بين بقى صدح بقول أفر إيا أفرتا وانا بدلك البدل توابع ذا أيين كسو جرني tawaabicda ka ugu dambeeya ayaynu ka bilaabaynaa ee beddelka loo yaqaan walbedelu beddelkii weeye wa huwa beddelku taabicun waa raace ka ka horreeya raacaya oo icraabka ku raacaya maqsuudun waxaa loola qasdayaa bilxukmi xukun baa loola qasdayaa xukunka ayaa loola qasdi bilaa waasitatin waasito la-aanteed baa loola qasdi oo waasito iyo wax u dhaxaynayaa ma jiro haddaba culima marka beddelka laga hadlayo luqadda waxaa lagu tilmaamaa beddelka waa alciwad shay ad bixisay waxaad ciwad iyo beddelkaaga ah ayaa beddel loo yaqaanaa istilaaxa culimmada nuxaadana beddelku waa taabicun raace taabic weeyi wuxuu raacayaa ka ka horeeya ee mubdelu minhuga loo yaqaan wuxuuna ku raacayaa fii icraabihi icraabka ayuu ku raaci beddelku asmaada iyo afcaashaba wuu galaa hadduu ka hore marfuuc yahay marfuuc ayuu noqon hadduu ka hore mansuub yahay sidoo kale mansuub buu noqon hadduu ka hore majruur yahayna majruur buu noqon hadduu majzuum yahayna majzuum buu noqon waa taabico ka ka horeeyo icraabka ku raacaya waana maqsuudun bilxukmi maqsuudun bilxukmi markaynu nidhaa xukunka isagaa loola qasdayaa nactigii wuu inaga baxay tawkiidkiina wuu inaga baxay waxaa la og yahay nactigu maqsuudun bilxukmi ma ahee waa mukamil lilmaqsuud maqsuudku dhammaystirayaa tawkiidka laftiisu marka jaaa muxammadu nafsuhu la yidhaah cidda imaatinka loo samaynayaa nafsuudan maaha ee waa muxamedka hore isna waxa weeye dhammaystire weeyi kii hore ee maqsuudka ahaa ayuu dhammaystirayaa haddaba waxaynu ognahay beddelku maadaamuu maqsuud yahay waxdahu inuu raaciyo ayaa fiicnaan lahaa bay ragga qaarkood yidhaha maqsuudun bilxukmi waxdahu haddii waxdahu la odhan lahaa cadafka ayaa in badan ay inaga bixi lahaayeen markaan idhaha jaaa muxammedun wa caliyun wax badan baa halkaa inaga bixi lahaa laakiin wuxuu ku saarayaa qaybta ereyga bilaa waasidatina bilaa waasidatin markuu yidhi isaga iyo kaa laga bedelayo shay waasida ah oo u dhaxeeyaa ma jiro cadafkii baa inaga baxay oo cadafka labada ereye laysku cadfayo cadaf baa jiray layskugu xidhi jiray ama wow oo kale ah ama fa oo kale ah ama ereyo la xeer iyo la xukun ah ayaa jirayay walbedelu bedelkii weeye wa huwa bedelku taabicun waa raace ka ka horreeya raacaya maqsuudun oo loola qasdayo bilxukmi xukunka loola qasdayo bilaa waasidatin waasida la'aanteed wa huwa bedelku sitatun waa lix nooc bedelku lix buu u qaybsamayaa lixdaas saddex ka midihi qur'aanka iyo xadiidka toonan laga heli maayo waa bedelulidraabka iyo bedelulkhaladka iyo bedelunisyaanka saddexdaa qur'aanka iyo xadiidka toona iyo ragga bulaqada leh afkooga laga heli maayo ragga bulaqada ee balaaqada leh saddexda kale waynu ka helaynaa qur'aanka iyo sunnada iyo ragga balaaqada leh luqooyinkoogaba tusaale ahaan waa bedelu kullin min kullin iyo bedelu bacdin min kullin iyo bedelulishtimaal saddexdaasba waynu ka helaynaa qaybaha kale wahuwa bedelku taabicun waa taabici maqsuudun waa loola qasdayaa bilxukmi xukunka bilaa waasitatin waasito la'aanteed wahuwa isagu sitatun waa lix qaybood bedelu kullin waa bedelka bedelu kullin loo yaqaan culimmada qaarkoodna bedelu shay-in min shay-in bay yidhaahdeen maxamed ibnu maarina bedelulmudaabiq buuba la baxay bedelulmudaabiq saddexda magac waa isku shay qura uun naxw mafaazan xadaa'iqo oo kaleba weeye inna lilmuttaqiina mafaazan xadaa'iqa ereyga mafaazan ah iyo ereyga xadaa'iqa ah waa la kala bedelayaa bedelkaasina waa bedelu kullin wa bacdin iyo bedelka bedelu bacdinka la yidhaa waa man istidaaca oo kale walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiila mantaasi waa bedel waxayna bedel ka tahay naaska hore waana bedelu bacdin oo iyadoo bacdi ah ayaa laga bedelayaa qaybtii hore walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waishtimaalin iyo bedelka bedelul ishtimaalka ah waa qitaalin fiihi oo kalaba aayadda qitaalin fiihi ah yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiihi qitaalin waa bedelulishtimaal oo wuxuu dhex dhacayaa bisha ay wax ka weydiiyeen rasuulka saxaabadu wa idraabin iyo bedelulidraab saddexdaa hore ayaa qur'aanka iyo sunnadaba laga helayaa mafaazan xadaa'iqa waa bedelu kullin man istadaaca waa bedelu bacdin qitaalin fiihi waa bedelulishtimaal saddexdaaba qur-aanku sheekhu ka tusaaleeyey wa idraabin bedelka bedelulidraabka yidhaa weeye waqalatin iyo bedelka bedelulqaladka ah wa nisyaanin iyo bedelka bedelu nisyaanka ah halkanna saddex bedel oo kale ayuu sheekhu keenay waa idraab iyo qalad iyo nisyaan hal tusaale ayay wada leeyihiin ixtimaalka ayay ku kala baydhayaan beddelkan saddexda ah idraabka iyo qaladka iyo nisyaanka qur'aanka ka heli mayno sunnada rasuulkana ka heli mayna sala allahu calayhi wasalam waa kan tusaalahoogii tasaddaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin dirham baan sadaqaystay diinaarin diinaar baan sadaqaystay haddii labadaba aan sadaqaystay oon marka hore damco inaan sheego dirham inaan la baxay oo markaan qasad ereyga dirhama ugu dhawaaqay aan idhi tasaddaqtu bidirhamin waana saxo waa kaan sadaqaystay uun baan idhi war dirhamka mid ka qiimo badan baad sadaqaysatay oo diinaar ehe diinaarka maxaa kaa aamusiiyey markaa un baan diinaarin ka dambaysiinayaa diinaarin markaan ka dambaysiiyo beddelkaasi wuxuu noqonayaa beddelulidraab beddelulidraabka labadaba waa loo qasday labadana waanad samaysay dirhamka iyo diinaarka inta faraha badanna kaliitaa la horraysiiyaa dirham iyo diinaar dirhamkaan horraysiinaynaa haddaad iminka aragto bisad iyo libaax ood labadaba aragto oo damacda inaad dadka u sheegto bisad inaad aragtay haddana aad damacdo libaax inaad aragtay waa bedelul idraab labadaba waad u qastaysaa laakiin waa inay bisadu horraysaa inta badan waxaad odhanaysaa bisad baan arkay libaax baan arkay kolka waa laba shay oo labadaba aad u qasaday oo labadaba aad xukunkan aad kusoo wada samaysay aad soo wada aragtay haddaad doontana waxaad samaynta sadaqtu bidirhamin eh, bidirhamin diinaarinta bedelulqalad baynu ka dhigiyo waxaad u qasadsanay diinaarka uun shayga aad sadaqaysatayba waa diinaare dirhamba maaha aha markaad diinaarkii ku hadal istidhi ee diinaarkii dhe markaad istidhi ayuu carabku kaaga horreeyey dirhamka oo dirham baad ku hadashay bedelkaasi waa bedelulkhalad khaladkuna wuxuu ka yimid xagga wuxuu ka yimid carabka bedelulkhaladka carabka khaldama labadaba maadan sadaqaysanin ee ka dambeeya ayaad sadaqaysatay ee diinaarka ah waxaa kaloo la odhan karaa tasadaqtu bidirhamin diinaarin bedelu nisyaan baa la odhan karaa waa marka ka aad sadaqaysatay dinaarka oo qura uu yahay laakiin maskaxdaa khaldantay ma aha carabka eeg bedelulqaladka carabkaa khaldamaya bedelu nisyaankana maskaxdaa khaldamaysa adoo diinaar sadaqaystay uunbay naftaadii mooday kii aad sadaqaysatayba inuu dirham ahaa qasad iyo ujeeddo ayaa dirhamka ugu dhawaaqaysaa iyo si kas ah markaasaad odhanaysaa dirham baan sadaqaystay waxaad ka bedeli haddaba diinaarkiibaad haddana ka sii bedeli diinaar markaad ka bedesho ee dee ogaato inuu dirham adan sadaqaysanina khalad uu yahay bedelu nisyaan baa la odhan tasadaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin dirham baan sadaqaystay diinaarin dinaar baan sadaqaystay bixasabi qasdil awali ka hore u qasadkiisa iyo wasaani taanigaba u qasadkiisa ayaynu xisaabaynaa waa bedelulidraabka awisaani ama taaniga oo diinaarkaa ah baad u qasaday wa sabaqa lisaanu carabkaa kaaga bediyey dirhamka waa bedelulqaladka awil aweli ka hore ee dirhamkaa ah baad u qasaday wa tabayana waxaa caddaaday alkhada'u gefkaaga waa bedelu nisyaanka saddexdiina halkaa ah ayuu sheekhu kaga baxay albaabu alkhaamisu baabka shanaad oo min abwaabi tawaabici tawaabicda baababkoogii ihi albedelu waa bedelkii wa huwa isagu fi luqati luqadda alciwadu waa ciwad shay ciwad ah oo lasoo ciwad qaato weeye qaala allaahu tacaalaa ilaahay baa yidhi casaa rabbunaa rabbigayo wuxuu mudan yahay an yubdilanaa inuuna bedel siiyona ciwad siiyo khayran minhaa wax ka khayr badan iyada inuu ciwad siiyo haddaba an yubdilanaadaasi wa an yucawidanaa waa ciwad markaa wa fi listilaaxi istilaaxa nuxaadana bedelku taabicun waa raace maqsuudun loola qasdayo bilxukmi xukunka loola qasdayo bilaa waasidatin waasida la'aanteed waa taabicoonka ka horreeya oo icraabka ku raacayaa waana maqsuud bilxukmi oo nactigii iyo tawkiidkiibaa baxaya waana bilaa waasidatinoo cadadkii baa inaga baxaya fa qowlii qowlkayga taabicun an idhi jinsun waa jinsi jinsiga oo yashmalu camimaya jamiica tawaabici tawaabicda oo dhan wa qowlii qowlkayga maqsuudun bilxukmi an idhi xukunka ayaa loola qasdayaana mukhrijun wuxuu inaga saarayaa linacti nactiga iyo wa taakiidi taakiidka iyo wa cadfilbayaani cadfulbayaanka fa innahaa iyadu mukamilatun waxay dhammaystiraysaa lilmatbuuci la raacaha almaqsuudi loola qasdayo bilxukmi xukunka laa annahaa iyadu hiya iyadu almaqsuudatu mid loola qasdayo inay tahay ma aha bilxukmi xukun wa bilaa waasitatin hadalka ah bilaa waasitatin mukhriju wuxuu inaga saarayaa licadfinasaqi cadfunasaqi ka zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna u yimid oo kaleba weeye fa innahu isaga camarki ihi wain kaana ha ahaado taabican taabic iyo raace maqsuudan loola qasdayo bilxukmi xukunka walaakinahu ha ahaadee biwaasidati xarfilcadfi xarfulcadafka waasidadiisii ayuu ku sugnaaday wa aqsaamuhu qaybihiisuna sitatun lix qaybood weeye axaduhaa lixdaa midkood bedelu kullin min kullin weeyi waa bedelu kullin min kullin wa huwa isaga cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa camaa shay baa laga cibaareeyaa athaani ka labaad ee fiihi ku dhex jiraa caynul awali ka hore cayntiisa uu yahay ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeyi jaa'anii waxa isoo gaadhay muxammedun muxamed baa isoo gaadhay abuu cabdilaahi baa isoo gaadhay ereyga abuu cabdilaahi ah waa bedelkii ereyga muxamed ihina waa mubdelu minhugii shay qurhana loo wada jeedaa shay qura ayaa loo wada jeedaayoo labadooda isku shay qura weeyi laba shay ma kala ahaa muxamedka iyo abuu cabdilaahigu waa isku qof qura uun wa qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi mafaazan baa u sugnaaday mutaqiinta xadaa'iqa ayaa u sugnaatay mafaaz waa guul xadaa'iqana waa beero waa bedelu kulli min kullin wa innamaa lam aqul maanan odhan bedelal kulli min alkulli ma odhanin oo ereyga kulli ah al kuma darin ilayn afcarabiga waa la diidey ereyga kulli ah in al lagu daro waa meelaha khaladkaa bay ku jirtaa bedelal kulli min alkulli in la yidhaah oo sababtuna waxa weeye ereyga kulli ah ayaa afcarabiga idaafe laazima weligii waa mudaaf mudaafulilayhigaa la qadaraa oo inagii tawiintiisa ku soo dhigannay tawiinulciwad inay tahay tawiinulciwad markaan ka soo warramaynay naxwaha tawiinta kulli iyo bacdiyaan ku soo marnay haddaba maadaamu ereyga kulli uu mudaaf yahay al waa laga ilaalinaya oo al lama si'in karo walow luqawiyiinta rag badani la arkay iyagoo al ku daraya wa innamaa lam aqul maanan odhan bedelalkulli min alkulli maanan odhan xadaran waxaan ka foojiganahay ama aan ka digtoonahay من madhabi من kii madhabkiisa laa yujiizu aan banaynaynin idkhaala alalku darid gelinteeda calaa kullin lafdiga kulliya la geliyo waqad istacmalahu waxaa isticmaalay azajaajiyu sheekha zajaaji la yidhaah fii jumalihi kitaabkiisa jumal buu u isticmaalay wactadara canhu wuu cudurdaartay markuu kulliga al ku daray wuxuuna ku cudurdaartay biannahu isaga tasaamaxa tasaamux buu sameeyey o uu iska tasaamuxay ama tusuumixa halkaa tusuumixa iyo tasaamaxa waa midkeen biannahu isagu tasaamaxa wuu saamaxay fiihi dhexdiisa muwaafaqatan isagoo waafaqaya linaasi dadka war dadkiibaa hal ku daraye anna ash aan iskaga darsado buu yidhi wuxuu eegayaa ragga qaar baa yidhi laxnun mashhuur khayrun min sawaabin mahjuur laxni dadku ay ku wada hadlayaan ayaa ka wanaagsan bay yidhahdeen sawaab laga tegey walaakiin waa kelmad khaldan maaha sax ma aha Eh, kelmad saxa ma aha laxnu mashhuur waxaan loo odhanaynin luqadeennu ma aha luqad guurguurta haddii af carabigeennu guurguurayo sida luqooyinka kale waxaa la tilmaamaa ninka faransiiskee maanta buug faransiis ku qoran oo boqol sano ka hor la qoray maanta akhri islihi tarjamaad buu u baahan yahay faransiisna waa lagu qoray boqol sano ka horna waa la qoray haddana hadda macnihiisa wax badan ma fahmayo waa in loo tarjumaa laakiin innaga kun iyo afar boqol sano ka hor kutubtii la qoray ayaynu hadda fahmaynaa xadiidkii rasuulku ku hadlay ayaa inoogu fududba markaad sidaa u eegto sababtu waa maxay luqadeennani waa luqad ilaahay dhowray sida qur'aanka uu ilaaliyey ilaahay uu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun xifdiga qur'aanka waxa ka dhalanaya luqadda uu ku qoran yahayna in la ilaaliyo luqadeennu isma bedbedesho waa luqad sugan oo la yaqaan oo xeerar leh oo qawaaniin leh oo qofku markuu xeerkaa sidaa u arko wixii ka dhalinayay oo dhan uu fahmayo ama uu garanayo athani ka labaad waa bedelu bacdin min kullin wa daabituhu kaa daabitkiisu an yakuuna haani haanigu waa inuu yahay juz'an qayb waa inuu yahay min alawali ka hore ka tirsan haanigiibaa juz noqonaya ka koobaadna kulli buu noqonaya ka qawlika oo kaleba weeye akeltu waxaan cunay alrakiifa laxooxdee ulusahu meel saddexaad baan cunay wa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka dushoodana ugu ahaaday xijulbeyti beytka u xajintiisa mankii uu u xajiyo istidaaca awooday ilayhi xaggiisa sabiilan jid ahaan ereygaa man ah eeg man uu u xajiyobaan hadda faacil baan ka dhigay waa laga digaa waxaad odhanaysaa man buu ugu ahaaday markaad macnaynayso macnaha aan ku macneeyey iska ilaali bal aan ku celiya macnaha aan diidannahay welilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calannaasi dadka dushoodana ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u xajintiisa mankii uu u xajiyo macnaha waa la diiday iska ilaaliya macnaha waa la diiday waayo waxaa ka dhalanaya in la yidhaah ilaahay dadka oo dhan wuxuu ku waajibiyey ka mustadiic ee maalqabeenku inuu beytka u xajiyo adigoo miskiina waxa waajib kugu ah ganacsadaha magaalada jooga inuu xajiyo dee haddaba aynu ganacsatada u tagno oo aynu barinno war ka boqo waan dembaabaynaaye xajiya eeg walilaahi cala annaas xijulbayt man istitaac haddii sidaa aan ku macnayno taasaa ka dhalan waa arrin khalada waxaad ku macnaynaysaa markaa calannaas baad ka bedeliyo welilaahi ilaahay waxa u sugnaaday calannaasi dadka dushoodana ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u xajintiisa ayaa u sugnaatay man buu ugu sugnaaday man uu u xajiyaha odhan man buu ugu sugnaaday dhe oo calaa naas calaa baad usoo qadaraysaa calaa man buu ugu sugnaaday istidaaca awooda ilayhi xaggiisa sabiilan jid ahaan waxaan u jeednaa haddaba culima halkaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiilan waa bedelu bacdin min kullin mantanaa bacdiya oo waa mustadiica ninka maalqabeenka ah ee caafimaadka qaba naaskuna waa kulli labadaasaa la kala bedelayaa faman istataaca bedelun bedel bay tahay min annaas bay ka tahay haadaakani huwa almashhuuru waa ka mashhuurka ah wa qiila qiil baa yidhi faacilun bilxaji waa faacil xajku leeyahay oo waa arrin khald ey welilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala naasina ugu sugnaaday an yaxuja inuu xajiyo mustatiicuhum waa arrin khatara wey kaasi wa qaala alkisaa'iyu kisaa'ina wuxuu yidhi innahaa iyadu shardiyatu waa shardiyo mubtadaun waa mubtade waljawaabu jawaabkeeguna maxduufun waa la xadfay waxay ka dhigan tahay welilaahi ilaahay waxa u sugnaaday cala naasi dadka dushooda ugu sugnaaday xijul beyti beytka u xajintiisa man istadaaca awooda ilayhi beytka inuu u xajiyo sabiilan dariiq ahaan falyaxuja u xajiyo falyaxuja buu xagga dambe qadaray kisaa'i ninkii la odhan jirayna oo sidaa lagu macneeyo buuhi falyaxuja ha la keeno walaa xaajata baahi looma qabo lidacwa alxadfi xadafka sheegashadiisa maca imkaan tamaami alkalaam hadalka dhammaystirankiisa oo suurtagal ah walwejhu haani wejka labaadna yaqtadii wuxuu keensanayaa waa wejka manta faacil ka dhigaya yaqtadii wuxuu keensanayaa annahu yejibu inuu ku waajibayo xajku calaa jamiici nnaasi dadka dhammaantood dushooda anna mustatiicahum kamaalqabeenkiihi yaxuju inuu xajiyo wadaalika baatilun kaasina waa baatil biitifaaqin sida laysku waafaqayba fa yatacayanu waxa waajibaya alqowlu qowlka alawalu koobaad haddaba man uu uxajiyaha odhani waa baatilkaa sheekhu sheegay itifaaqa ahe wa inamaa lam aqul maanan odhan bedelu bacdin min kullin markaan lahaa bacdin baan idhi albacdi maanan odhanin albacdi asha ka ilaali wa inamaa lam aqul maanan odhan albacdi ma odhanin bilalifi walaam al anigoo ku daraya kamaa qadamtu sida kii aan ku hormariyey fii kullin ereyga kullin ah aan kuugu hormariyey oo kale oo bacdina idaafay laasimtaa wahaaliuka saddexaad bedelulishtimaali waa bedelka bedelulishtimaalka loo yaqaan wa daabituhu qaacidadiisa ama qaanuunkiisuna an yakuuna waa inuu yahay bayna alawali ka hore iyo wathaanii ka dambe dhexdooda mulaabasatun isku marni bikayriljus'iyati jus'iye aan ahayn waa laba shay oo isku maran oo kulli iyo jus-an isku ahayn ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeye acjabanii waxa iga yaabiyey zaydun zayd baa iga yaabiyey cilmuhu cilmigiisii baa iga yaabiyey acjabanii zaydun cilmuhu hadda labada la kala bedelayo u fiirso acjabanii waxa iga yaabiyey zaydun baa iga yaabiyey cilmuhu baa iga yaabiyey cilmuhu waa bedelkii zaydunna waa mubdelu minhugii bedelkaasina waa bedelulistimaal wa qowluhu tacaalaa iyo ilaahay qowlkiisa yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan cani shahri bishii bay ku su'aalayaan alxaraami xurmada lahayd qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi dhex dhacay qitaalkaasi waa beddelkii shahriguna waa mubdelu minhugii labadaasna waxa u dhaxeeya waa beddelkii la odhan jiray beddelul ijtimaal way isdhex dhacayaan wanabahtu waxaan kugu baraarujiyey bitamhiili tusaalaynta bil aayaati aayadaha ahalaati saddexdaa aan ku tusaaleeyey calaa ana albedela bedelka iyo walmubdela minhu laga bedeluhuba yakuunaani waxay ahaanayaan nakiratayni laba nakiro ah naxwu qowlihi tacaalaa mafaazan xadaa'iqo oo kaleba weeyi wa macrifatayni laba macrifo ana way ahaanayaan mithlu annaas iyo man wa man oo kaleba weeyi wa mukhtalifayni laba iskhilaafayana way ahaanayaan mithlu shahri iyo kitaalin oo kaleba weeyi wa waraabicu ka afraad iyo walkhaamisu ka shanaad iyo wasaadisu ka lixaad oo beddelkiihi waa bedelulidraabi bedelulidraab idraabku waa jeedsi waa beddelka jeedsiga wa bedelulkhaladi iyo bedelulkhalad wa bedelunisyaani iyo bedelunisyan ka qowlika qowlkaaga oo kaleba weeye tasadaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin dirham baan sadaqaystay diinaarin diinaar baan sadaqaystay fahaada almihaalu tusaalahani muxtamilun wuxuu badhaa lian takuuna inaad tahay qad akhbarta nin ka warramay biannaka adigu tasadaqta inaad sadaqaysatay bidirhamin dirham uma canna waxa kuu muuqday laka adiga kuu muuqday an tukhbira inaad ka warranto biannaka adigu tasadaqta inaad sadaqaysatay bidinaarin diinaar wahaadaakani bedelulidraab waa bedelka bedelulidraabka la yidhaha jeedsiga faa'iideeya kaasi waa muxtamil weli an takuuna ayaa isna suurtagala weli an takuuna inaad tahay qad arata mid doonaya alikhbaara ka waran bitasaduqi sadaqaysi laga waramo bidiinaari diinaaraad sadaqaysatay fa sabaqa waxaa bediyey lisaanuka carabkaagii ayaa ila dirhami dirhamkii u bediyey wa haadaakanina bedelulkhalati waa bedelka bedelulkhaladka la odhanayo weli an takuuna ayaa dhici karta inaad tahay qad arata mid doonaya alikhbaara ka warbixin bitasaduqi sadaqaysi aad ka warbixiso bidirhami dirham aad sadaqaysatay falamaa nadaqta markaad ku hadashay bihi dirhamkii ayuu tabayana caddaaday fasaadu daalika kaa fasaadkiisa alqasdi ee qasadka ah wa haadaakani bedelu nisyaan waa bedelka bedelu nisyaanka la odhanayo wa rubamaa ashkala inuu ishkaal galaa la arkaa calaa kaiirin wax fara badan inuu ka ishkaal galo oo min adalabati ardayda ah alfarqu kala saarid bayna bedelay alkalad bedelka kaladka iyo wanisyaan bedelka bedelunisyaanka labadaa in la kala saaro bedelulkalad iyo bedelunisyan ardaydu inayna kala garan baa laga yaabaa laakiin midna carabkaa khaldama midna maskaxdaa khaldanta waqad bayannaahu waana soo caddaynay wa yuwadixuhu aydan waxaa caddaynaya ana alkalada kaladku fi lisaani carabka ayuu ahaanayaa ana alkalada bedelulkaladka haladku fi lisaani carabka weeyi wa nisyaana nisyaankana filjanaani janaanka oo qalbiga ah weeyi janaan haddaan jiimka fadxinno waa qalbiga haddaan jiimka kasrinno oo jinaan aan nidhaahnana waa jannooyin haddaba jiimku yuuna kasra inaga qaadanin ilain jannooyin maaho jamcu jannatin maaha ee waa janaan qalbi abaa loo jeedaaye halkaa waxaa inoogu dhammaaday casharkeennii beddelka ayaa bartaa ku dhammaaday waxaa inoogu xigaya alcadad oo tiro ah kitaabkeenni iminka waa inta dhiman waa inaan tirinaa ma ogtahay waxba ma dhinnaa waa cadadkii ogaan buu cadadka xagga dambe ayuu u marinayaa waa la yaro tirinayaa inta dhiman maxaa dhiman baad odhanaysaa waa cadadkiiye inoo tiriya haddaba culima cadadka marka la doonayo in cadad la sheego cadad cadadku talo waa maxay alcadad cadadku waa tiro tiraduna talow maxaa looga jeedaa ereyga xisaab ah iyo ereyga cadad ah talow maxaa lagu tacriifiyaa waa maxay tacriifteedu waxaa lagu tilmaamaa maa lahu xaashiyataan sufla wa culyaa wa yakuunu nisfa majmuucihimaa waxaa cadadka la yidhaahdaa waxaa laba laba xaashiye leh xaashiyada waa laba daraf daraf ka sarreeya iyo daraf ka hooseeya labadaa darafoo laysku geeyeyna nus u noqon kara haddaba waxa cadad la odhanayo waxaad ogaataa tiro ka hoosaysa iyo tiro ka sarraysa ayay labaduba jiraan midna way ka hoosaysaa midna way ka sarraysaa isku geyntoodana nus buu u yahay hadda tusaaleahaan erey cadada ii sheega haddaan soo qaadanno laba ereyga laba ihi soo caddad ma aha laba namber baa jira haddaba laba xaashiyaa jira mid ka sarreeya labada labada maxaa ka sarreeya saddex iyo mid ka hooseeya maxaa labada ka hooseeya hal isku gee haddaba labaynu baadhaynaa saw maaha laba saw baadhayno waxaad isku geysaa labada nambarka ka sarreeya nambarka ka hooseeya waa inuu labadu nus u noqotaa saddex iyo hal isku gee afar laba maxay u tahay markaa nus bay u tahay haddaan hadda shan soo qaato ereygan shan ah markaan leeyahay waa cadad waxaan ku ogaan karaa laba xaashiyo yeelanaysaa mid ka sarreeya iyo mid ka hooseeya oo haddii la isku geeyo shantu ay nus u noqonayso shanta maxaa ka sarreeya lix maxaa shanta ka hooseeya afar isku gee lix iyo afar shan maxay u tahay markaa tobanka nus maa lahu xaashiyataan culyaa wa suflaa wayakuun nisfa majmuucihima isku geyntooduu nus u noqdaa waxaa jira mararka qaar waa la tallaabsadaayo guurid baa la sameeyaa haddii kor aad hal derajo u guurto hoosna hal derajo aad u guuri masalan shan baa soo qaatay shan nambarkii ka sarreeyey muxuu ahaa shanta lix sow ma ahayn darajaha la guuro ayaa la yidhi innagoo shan baadhayna ayaad odhanaysaa toddobaan soo qaadanaya nambarka shan ka sarreeya waa toddoba baadi tidhi toddoba soo kama sarrayso dhab ma aha laakiin tallaabadaan guuray maxay ahayd ma hal mise laba hal baan guuray sow ma aha ilan shan baan joogo toddobaan soo qaatay nambarka ka hooseeyana waa inaan hal guuraa halkan toddobaan soo qaatay sow ma aha ereygaan haysteen baadhayna waa shan maxaa shan ka hooseeya ee saddex baan odhanoo afartii waan ka boodayay lakanba mid lixii baan ka boodayey xaggaa toddobaan ka soo qaadan xaggan hoosena maxaan ka soo qaadanayaa saddex toddoba iyo saddex isku gee haddaba maxay noqonayaan toban shan maxay u tahay nus bay u noqonaysaa waxa la isku qabtay kowdu haddaba dee malaha iyada xisaab iyo tirada ha laga daayo oo kowda waxa xisaabta looga daynayaa bay yidhaahdeen mid ka sarreeya waynu haynaayo dee laba ka sarreeya laakiin kow maxaa ka hooseeya bay waa sifire sifirkaa ayay ragga qaarkood ka yar walaaceen waxaa la ogaaday sifirka laftiisu inuu xisaab yahay yaan laga walaacin iminka kow markaan doonayno maxaa kow ka sarreeya laba maxaa ka hooseeya sifir laba iyo sifir isku gee waa labadii un sow maaha maxay noqonayaan labadiin dee kow maxay u tahay nus kolka cadadka waxaa la odhanayaa waxa noocaas oo kalea ku fogaan mayno oo cadadka waxaa la yidhaahdaa laba qaybood baa ugu muhiimsan waxa laba laba qaybood ayaa ugu muhiimsan baa la yidhaahdaa waxa weeye waa ziyaadada iyo naqsiga waa naqsigii zaa'idka iyo iyo naaqiska labadaasaa ugu muhiimsan darbiga iyo qismadu labadaas unbay kala gashaa oo haddaad aragto wax la laysku darbinayo ama balaas baa u qarsoon ama maxaa u qarsoon maynis haddaad aragto wax laysku qaybinayo labadaa mid baa u qarsoon rasmiga kolkaa arkaanta afar bay ka dhigaan cadadku uu leeyahay kolkaa odhan mayna darbigii hala raaco oo arkaan darbigii iyo qaybihiisii ma gelayno afar baa darbiga laftiisa loo qaybiyaa wax marka laysku dhufto badnaada iyo wax laysku dhufto baaba'aba iyo wax marka laysku dhufto halkiisuun taagnaada iyo wax marka laysku dhufto yaraada afartaas ay u qaybiyaan kolkaa cadadka si guud ugama hadlayno inagu waxaan ka hadlaynaa maxaa hadalkeenna ka waafaqaya af carabiga marka la hadlayo maxaa hadalka waafaqaya xaggaasaynu u jeednaa baabulcadadi cadadka baabkiisii weeye baabun baab weeye alcadadu cadadku min alaasatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin ilaa sagaal laga gaadho yu'annasu waa la dhadigeeyaa maca almudakeri ka labka amiciisa markuu meesha lab joogo dhadig baa laga dhigi culima cadadka waxaa loo qaybiyaa bal haddaan eegno alacdaad almufrada iyo alacdaad almurakaba iyo alacdaad almutacaaifa iyo alfaad alcuquud afartaasaa loo qaybiyaa iyo maasiiqa haddaan gaar ka dhigana maasiiqahana waad ku darsani shan buu ku noqoni shan buu cadadku noqonaya maxaa la yidhahdaa baynu nidhi maxaa u horeeya alacdaad almufrada alacdaad almufrada waa kow ilaa toban alacdaad almufrada waa kow ilaa toban maxaynu haynaa alacdaad almufrada kow ilaa toban baynu haynaa alacdaad almufrada alacdaad almurakaba marka la doonayo waa koob iyo toban ilaa sagaal iyo toban koob iyo toban ilaa sagaal iyo tobanna maxaa la yidhaahdaa alacdaad almurakaba alacdaad almutacaadifa waa koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan oo tirada buuxdo laga tegey alacdaad almutacaadifa waa koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan oo namberka buuxa laga tegayo koob iyo labaatan markaan idhaa soddonka waad ka boodaysaa oo afartanka waad ka boodaysaa koob iyo labaatan ilaa sagaal iyo sagaashan waa alacdaad almutacaadifa alfaad alcuquud waa namberkan aan ka boodaynay waxa weeye alfaadulcuquudka si kale haddaanu dhigo waa tobanoo laba ilaa sagaal inta ka dhexle lagu dhuftay toban laba ilaa sagaal inta ka dhexle ku dhufo laba haddaan ku dhufto waa imisa labaatan waa tirada buuxda dee laba haddaan ku dhufto waa imisa labaatan saddex haddaan ku dhuftona soddon afar haddaan ku dhuftona afartan shan haddaan ku dhuftona konton sagaal haddaan ku dhuftona sagaashan inta ka dhexlena ku dhufo waxaa la yidhaha alfaad eh, alfaadulcuquud baa loo yaqaanaa maasiikaha ka loo yaqaanaa waa cadadka mufradka ah oo faacil lagu keenay alaaadii maxaad ku keeni kartaa ali baad odhan ali khamsadii maxaad odhan kartaa khaamis rag badani mayna kala fahmin khamsada iyo khaamiska eg khamsa iyo khaamis khaamis marka lagu leeyahay waa waaxid halkaasaa khaamis la odhanaya khaamis marka la leeyahay ma shan baa shan ma aha waa shaneeye waa hal afar ay ka horeeyaan kolka khaamisku waa shaneeye weeyi kii shanta ka dhigay tirada waa waaxid haddaba waa waaxid afar number ay ka horeeyaan khamsaduna waa shan khamsa markaan idhaha waa shantaa number khamis markaan idhaahdana waa shaneeye ingiriisiga sa uma garanayno numbarka in mararka qaar t h lagu dari jiray ya forki haddii force la yidhaha maanu muxuu noqon jiray force haddaan idhahda ma afar ba mise waa afreeye muxuu noqonayey afreeye saw maaha waa kaasoo kale maasiiquhu ka faacil ku imanaya waa kaasoo kale waa waaxid number uu ka horeeyo waaxiduu number ka horeeyaan odhanayna haddaba culima intaa inagoo doonayna inaan ka hadalno kitaabkeennani waa iska mukhtasar dhinac marka laga eego ma og tahay shantii qaybood laba qaybood unbuu ka hadlayaa sidaan filayo laba qaybood cafwan saddex qaybood buu ka hadlayaa saddexda qaybooduu ka hadlayaa waxa weeye alacdaad almufrada wuu ka hadli alacdaad almurakabana wuu ka hadli maasiiqahana wuu ka hadli saddexdaa muxuu ka aamusay eeg mutacaadifadii iyo iyo alfaad alcuquud labadaasuu ka aamusay haddaba acdaad almufradda markaan soo qaadanno cadadka mufradkaa ah markaan soo qaadanno alacdaad almufradda kow ilaa toban sow ma ahaynu saddex baa loo qaybiya alacdaad almufradda waxaa la yidhaahdaa xagga labka dhigidda iyo dhadika dhigidda marka la eegayo wax la tiriyaha iyo macduudkiisa waafaqa oo ka la tirinaya hadduu lab yahayna lab noqonaya ka la tirinaya hadduu dhadig yahayna dhadig noqonaya waa kow iyo laba kow iyo laba kolba ka la tirinayay waafaqaan haddaad rajulun waaxidatun ma odhan kartid af carabiga rajulun waaxidatun waa lagugu qosli waaxidatun maxaa ta'da kala doontay ila rajul baad tirinaysaaye rajulun waaxidun imra'atun waaxida baad odhan markaa ta baad ku dari eeg kowda iyo labadu maxay samaynayaan baynu nidhi yay waafaqayaan kolba ka la tirinayo ayay lab iyo dhadi ku waafaqi kow iyo laba labada inaga tuur maxaa soo hadhay saddex ilaa toban sow ma aha saddex ilaa sagaal daa'iman tukhaalifu almacduud saddex ilaa sagaal daa'iman tukhaalifu almacduud saddex ilaa sagaal marka culima aynu ka hadlayno ka la tirinayaa hadduu rag yahay dhadig baa laga dhigaa ka la tirinayaa hadduu dumar yahayna labbaa laga dhigaa saddex nin baldhe eeg saddex nin markaad leedahay salaaada ta'da ka dayn maysid isagoo raga waxaad tirinaysaa ayaad alaaadii ta ku daraysaa waa alaaatu rijaalin baad odhan alaaatu rijaalin ta'daa haddaad ka tagto luqadda waa lagaa khaldaya khalad baad gashay alaau rijaalin ma jirto waa alaaatu rijaalin haddii la tirinayaa uu dumar yahayna dumar hadduu yahay maxaa laga yeelaya kala tirinaya markuu dumar yahay lab baa laga dhigi maxaan odhanayaa saddex dumara markaan leeyahay alaau nisaa'in baan odhan alaau nisaa'in inta badan aayaddan qur'aanka ah waa la isweydiiyaayo dad badani kama jawaabi karaan ilaa inta badan aayaddan qur'aanka ah ee lala hadlayey ee lalahaa qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa ya alaaa layaalin iyo alaaata ayaamin baa kala jira sow labadaba ma jiraan alaaata ayaamin war marka ayaam laleeyahay ta lagu daraya alaaadii marka layaal laleeyahayna waa bilaata talow alaasadan macnaha ta'da yari ay wadataa waa maxay macno kale ma jiro e layaalin marka la leey waa bilaata waa alaaa layaalin waayo layaalkaa dhadiga waa jamcu laylatin layladu waa dhadig haddaba waa in alaaada lab laga dhigaa alaaa layaalin yoomku waa lab oo huwa baa la yidhaha hiya lama yidhaha maalinta yoomku saw lab ma aha marka la jamciye ayaam laleeyahay waa in haddaba ta lagu daraa alaaadiisa alaaata ayaamin aayaddan kale u fiirso sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin eg sabca sabcadii mataaba maa lagu daray mise waa laga daayey waa laga daayey ma xasuusan tahay sababta sabca layaalin layaalin baa dhadiga saasaa sabcada lab looga dhigaya wa amaaniyata ayaamin amaaniyada waxaa taada loogu darayaa ayaamka ayaa maxay ah ayaa lab ah wahaakada saddex ilaa sagaal wa tukhaalifu almacduud daa'iman waa ila socotiin baan u malaynaya culimo saddex ilaa sagaal maxaynu nidhi tukhaalifu almacduud daa'iman yaa ii soo hadhay haddaba almufrada casharo qura ileen kow iyo laba weligoodba way waafaqaan baynu nidhi saddex iyo sagaalna weligoodba way khilaafaan baynu nidhi nambarka casharo abaa ii soo hadhay soo caynkaa maaha casharadu hadday keligee tahay ood leedahay jaa ilaya casharatu rijaalin haddaad leedahay oo cashara ay keligee tahay waa tukhaalifu lmacduud casharadu hadday murakab tahay oo axadda cashar ay tahayna waa tudaabiqu lmacduud casharadu waa mutaradid marna way waafaqi marna way khilaafi alacdaad almufrada saddexdaa xukun bay kala leeyihiin waxaan eegaynaa maasiiqaha kii la odhan jiray maasiiquhuna daa'iman waa yudaabiqu almacduud waa kow iyo laba sidooda maasiiquhu oo haalidka rajulun haalisun baad odhan kartaa ama imra'atun haalisatun haaliska iyo khaamiska iyo taasica iyo caashirka iyo iyagu waa tudaabiqu lmacduud labkana ta'da waa laga dayni dhadigana ta'da waa lagu dari dhammaan wixii faacil ku imanaya yaa inoo soo hadhay markaa ya maasiqu waa faacil buu ku imanaya waa yudaabiqu lmacduud daa'iman macduudku waafaqaya waxaa inoo soo hadhay murakabkiisow maaha alacdaad almurakaba axadda cashar ilaahee ilaa tiscata cashar sow ma ahayn casharadu iyadu daa'iman tudaabiqu lmacduud xilligaa murakabka ay tahay waa tudaabiq casharadu yaa soo hadhay axad ilaa alaaa ilaa ilaa tisca sow ma aha xukunkoogii markay mufradka ahaayeenun iyagana mari oo kow iyo laba waa tudaabiq saddex ilaa sagaalna waa tukhaalif haddaba waxaad ogaatay saddex iyo toban haddaad tidhaahdo bal u fiirsada halkan sirta ku jirta haddaad alaaata cashar dhais tidhaahdo waxaad ogaataa weligoota ma wada qaadan karaan alaaata casharata haddaad aragta nin yidhi inayna afcarabi ahayn waad garanaysaa alaaata casharata labada nambarta ma wada qaadan karaan labada nambartana lagama wada dayin karo mana odhan kartid alaaa cashara haddaad tidhaa iyaduna way ka sii daran tahay maxaa qasaba casharadu waa tudaabik alaaaduna waa tukhaalif waa in la helo daa'iman haddii rag la tirinayo casharadaa bilaa ta' noqon alaaaduna ta' bay qaadan ilan tukhaalif bay ahayde haddii dumar la tirinayo casharadaa ta'da qaadan alaaadana ta'daa laga dayni kolka ta'na islama qaadanayaan ta'dana lagama wada daynayo intaa bal haddaan eegno baabulcadad baabun alcadadu cadadkii min alaatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin sagaal laga gaadho min alaatin ilaa tisca maxaynu nidhi yu'anahu waa la dhadigayn maca almudakeri labka miciisa min alaaa ilaa tisca maxaynu nidhaahnaa yu'anahu waa la dhadigayn maca almudakeri labka miciisa saddex ilaa sagaal markay lab la socdaan maxaa laga dhigayaa saddex ilaa sagaal markay lab la socdaan maxaa laga dhigayaa eh, lab markay la socdaan dhadig baa laga dhigay waa yu'anahu alcadadu cadadka min alaaثatin saddex laga bilaabo ilaa tiscatin ilaa sagaal laga gaadho yu'anasu waa la dhadigayn maca almudakeri labka miciisa wa yudakaru labbaa laga dhigi maca almu'anasi dhadiga miciisa daa'iman weligii waa yudakaru maca almu'anasi daa'iman hadday mu'anas la socdaanna iyagaa lab laga dhigi oo sida labkaa loogu dhawaaqi saddex ilaa sagaal naxu sabca layaalin toddoba habeen wa hamaaniyata ayaamin iyo siddeed maalmood oo kaleba weeyi wakadaalika kaa waxa lamida alcasharatu casharada ayaa lamida oo labkana ta waa laga ilaalin dhadigana ta baa lagu dari wakadaalika alcashara in lam turakab haddaan laystarkiibinin waa haddaan laystarkiibin casharadu mufrad markay tahay waa tukhaalif wamaa duuna alaaati saddexda ka ka hooseeya saddex yaa ka hooseeya culimo waa kow iyo iyo laba wamaa duuna alaaati saddexda ka hooseeya iyo wa faacilun wasanka faacila faacil maxaa looga jeedaa maasiiqii kii faacil ku imani ka taalisin oo kale weeye wa raabicin oo kale weeye calalqiyaasi bay ku sugnaadeen daa'iman weligood waa calalqiyaasi daa'iman qiyaaskaa maxaa looga jeedaa labkana ta'daa laga ilaalin dhadigana ta'daa lagu dari waa kow iyo laba iyo wixii faacil ku imanayey wa yufradu mufrad baa laga dhigi faacilkaa siyaabo loo akhriyaa wa yufradu mufrad baa laga dhigi faacilun wasanka faacila oo mufrad baa laga dhig isagoo kelidiiya la isticmaali haadaa haaliun baad odhan ow yudaafu waxaa loo idaafayn limashtuqa minhu kii laga ishtiqaaqday haaliu alaatin baad odhan haalika waxaad u idaafayn numbarka laga soo ishtiqaaqday alaaada haaliu alaatin ow amase limaa kiibaa loo idaafayn duunahu ka laga ishtiqaaqday ka hooseeyey haaliu maxaan odhanayaa haaliu inaini baan odhan haalika inayn baan u idaafayn raabica maxaan u idaafayn haddaba raabicu alaaatin baan odhan raabicu alaatin ama ka laga ishtiqaaqday baan u idaafayn oo raabicu arbaca baan odhan ama ka nambarkaa ka hooseeyaan u idaafayn oo raabicu alaatin baan odhan ama keligii baan isticmaali oo raabicun qura ayaan odhan ow yansibu ama wuu nasbin maa kiibuu nasbin duunahu isaga ka hooseeyey intaan raabicun idhaa ayaan alaaatan iska nasbini raabicun alaaatan afartaa dariiq ayaa loo isticmaalaa faacilka in mufrad laga dhigo in loo idaafeeyo ka laga ishtiqaaqday in loo idaafeeyo kaaka ka hooseeya iyo inu kaa aan loo idaafay ninka hooseeya lagu nasbiyo iclam waxaad ogaataa anna alfaada alcadadi cadadka alfaadiisu calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood inay ku dul sugan tahay axaduhaa midkood maa yejri waa mid ku dul dureersanaya daa'iman weligiiba cala alqiyaasi qiyaaska fi tadkiiri labka dhigidda iyo wa tacniiti dhedika dhigidda fa yudakaru labbaa laga dhigi maca almudakari mudakerka miciisa wa yu'anasu dhadig baa laga dhigi maca almu'anasi dhediga miciisa wa huwa alwaaxidu waa kowga iyo walitnaani labada wamaa kaana iyo mid ahaaday calaa siiqati faacilin siiqada faacil a dushiisa taquulu waxaad odhani filmudakari labka dhexdiisa waaxidun baad odhan wasnaani baad odhan wathaanin baad odhan wathaalitun baad odhan waraabicun baad odhan ilaa caashirin ilaa intii tobanka laga gaadhayo wa filmu'anasi mu'anaska dhexdiisana waaxidatun baad odhan wasnataani baad odhan wathaaniyatun baad odhan wathaalithatun baad odhan waraabicatun baad odhan ilaa caashiratin ilaa laga gaadhayo kaasi waxaa weeye kolkaa qiyaasku ku soconaya wathaani nooca labaad maa yejri waa mid ku dureersanaya calaa cagsi alqiyaasi qiyaaska cagsigii daa'iman weligiiba fa yu'annasu waa la dhadigayn maca almudakari ka mudakarka amiciisa wa yudakaru waa la labayn maca almu'annasi mu'anadka maciisa wa huwa kaasina ahalaaatu waa halaatada wa tiscatu iyo sagaalka wamaa baynahumaa iyo inta u taquulu waxaad odhan halaahatu rijaal markaad rag ka hadlayso alaaadu ta waa inay qaadataa wa alaau niswatin markaad dumar ka hadlayso alaaadu waa inay bilaato ahaataa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi sakharahaa calayhim wuxuu ku sakhiray sabca layaalin toddoba habeen wa tamaaniyata ayaamin iyo siddeed maalmood xusuuman oo wada xasmi samaynaya iyo naxsi ku ah wa haaliuka saddexaad maa lahu xaalataan waa ka laba xaaladood uu u sugnaaday wahuwa kaasi alcasharatu waa lafdiga casharo ah fain istucmilad haddii la isticmaalo murakabatan iyadoo la istarkiibiyey jarad waxay ku dureersan cala alqiyaasi qiyaaskeegii taquulu waxaad odhan alaaata cashara kol hadday cashara bilaata tahay waa rag waxaa laga hadlayaa alaaata cashara cabdan baad odhan cabdan waa nin dee alaaaduna way khilaafaysaa ma arkaysaa bitadkiir wa alaaa cashrata amatan cashrata maadaamay taa wadato ka laga hadlayaa gabadha alaadiina waa tukhaalif bitaniif wain istucmilad casharada haddii la isticmaalo hayra murakabatin iyadoon la istarkiibinin jarad waxay ku dureersan calaa khilaafi alqiyaasi qiyaaska si khilaafsan bay ku dureersan taquulu waxaad odhan casharata rijaalin oo casharadii tabaad ku dari iyadoo rag ah ila waa keligeede bitaniif wa cashra imaa'in cashiradii ta'daad ka dayni ilayn imaain waa addoomma hablaa bitadkiiri waclam waxaad cadadka asmaadiisa waxaa u sugnaaday allatii taasoo calaa wasni faacilin wasanka faacil ah ku dul sugan arbaca xaalaatin ereyga faacil ihi afar xaaladood ayuu yeelanayaa af carabiga ixdaaha midkood alifraadu waa in mufrad laga dhigo taquulu waxaad odhan haanin iyo haalisun iyo raabicun iyo khaamisun saasaad ugu dhawaaqi wa macnaaha macnaheeguna wa macnaahu macnihiisuna waaxidun waa waaxid xataa khaamiskiibaa waaxid noqonaya wa macnaahu macnihiisuna waaxidun waa waaxid mawsuufun lagu sifeeyey bi haadihi sifati sifadaa shanaynta ah ama afraynta ah ama saddexaynta ah ahaaniya mas'alada labaad an yudaafa waa in la idaafeeyo ilaa maa kii waa in loo idaafeeyo huwa isaga mushtaqun minhu laga soo ishtiqaaqday fa taquulu waxaad odhan haaniya nayni baad odhan haaniya nayni haanigani waa ismigii faacil waxaa loo idaafeeyey halkii laga keenayo inain ah ayaa loo idaafeeyey wa haaliu alaaثatin baad odhan wa raabicu arbacatin baad odhan wa macnaahu waxa weeye waaxidu waa waaxid min itnaini laba ka ahaaday wa waaxidu waa waaxid min alaaثatin saddex ka ahaaday wa waaxidu waa waaxid min arbacatin afar ka ahaaday waa cadadkii laga ishtiqaaqday baa loo idaafeeyey ilaahay baa kanoo kale qur'aanka ku isticmaalay qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi id markii ka sheekee akhrajahu aladiina kuwii ay saareen kafaruu gaaloobay haaniya tnayni laba midkood isagoo ah laba isagoo midkood ah waa waaxidun min inayn haaniya tnayni weeyi wa qaala allahu tacaala alla waxa kaluu yidhi laqad kafara aladiina kuwii way gaaloobeen qaaluu yidhi ina allaha ilaahay haaliu halaahatin saddex saddexeeyaha weeyi ka saddexda saddexaynaya haaliu halaahatin athaalitha mas'alada saddexaad an yudaafa waa in loo idaafeeyo ilaa maa kii waa in loo idaafeeyo duunahu isaga ka hooseeyey ka qawlika oo kaleba weeye haaliu thnayni kolkaa jaacil baa macnihiisa laga dhigaa jaacil oo kalaa laga dhigaa wa raabicu halaaثatin wa khaamisu arbacatin wa macnaahu macnihiisu waxa weeye jaacilulinayni labada kii ka yeelay binafsihi naftiisa kaga yeelay halaaثatan wa jaacilu halaaثati saddexda kii ka yeelay binafsihi naftiisa kaga yeelay arbacatan qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi kanna ilaahay qur-aanka wuu ku isticmaalay waa cadadkii ka hooseeyey oo loo idaafaynayo min najwa halaahatin ilaa huwa ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum waxaan doonayaa haddaba raabicuhumtan ma haysaa raabican yaa loo idaafeeyey raabicuhum baa loo idaafeeyey hum baa loo idaafeeyey humtaa loo idaafeeyey waxay inoo tilmaamaysaa inuu yahay isagiioo cadadkii ka hooseeyey loo idaafeeyey waayo hum damiirkan yuu u noqonayaa damiirka raabicuhum yuu u noqonayaa alaasi u noqonayaa waa nambarkii ka hooseeyaa loo idaafeeyey haddaba raabicuhum waa jaaciluhum arbaca bay ka dhigan tahay jaaciluhum kii ka yeelayey arbacatan wama khamsatin ilaa huwa saadisuhum saadisuhum marka la yidha humtaasi yay u noqonaysaa khamsahay u noqonaysaa kolkaas saadisuhu macnaheedu waa maxay saadisuhum waa jaacilu jaacilu jaacilu khamsa shanta kii ka yeelayay ee sita lix الرابع استعمالك أفراد أن ينصب وإنه نصبيه ما كدونه كهوسية فتقول واحد رابع وأفرية ثلاثة صدح العفرين ثلاثة واتك alaaatan waad iska nasbini waa bitanwiini raabicin raabici waa tanwiinin wa nasbi alaaثatin alaaثatinna waad nasbin kamaa taquulu sidaad u odhanaysid jaacilu alaaثati saddexda kii ka yeelayay arbacatan walaa yajuuzu ma banaana mithlu daalika kaasoo kale fi lmustacmali ka loo isticmaalay maca maa kii miciisa ushtuqa minhu laga ishtiqaaqday masaladan wuxuu ka hadlay eegsow maynaan alaaatan ama haaliun inayni sow saa la odhan maayo haddii uu yahay khaamisu khamsatin hadduu yahay oo khaamiska khamsadii laga ishtiqaaqday loo isticmaalay khamsadan laguma nasbin karo oo lama odhan karo khaamisuun khamsatan iyadu ma banaana marka la nasbinayo waa inuu tiro isaga kii laga ishtiqaaqday tiradii ka hooseeyey uu yahay khaamisuun arbacatan unbaa la odhan karaa laakiin khaamisuun khamsatan lama odhan karo sidaasuu ina yidhi walaa yajuusu ma banaana milu daalika kaasoo kale في المستعمل كلا استعمالي مع ما كيمي عيسى لو استعمالي اشتق منه لغا سو اشتقاقدي خلافا وحين خلافينا للأخفش شيخ أخفش إيو ثعلب شيخ ثعلب لبدا وذاذا يين خلافينا شيخ هذا وحي كسو غناندي الأعداد المفردة إيو maafiiqe labadaasoo qura ayuu sheegay xataa murakabkii sheekhu casharada ayuu yaro iftiimiyey oo casharo inay murakab noqon karto halkaasu in yar ka yar taartay laakiin wax badan uma qasdin halka ayuu cashirkeenni inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam